ayaa jamcu an saalim ah waa nasbisan tahay calaamadda lagu gadanaana waa kasrada saaran alfatayaati waxaan kaloo soo qaadanay ya-da laba meelood ay calaamad ugu noqotaa nasbada laba meelood markii la joogo kelimaddu inay nasbisan tahay waxaa lagu gartaa ya in laga helo mid waa musanaha midna waa jamcu mudakar saalim musanihii waxaan miisaal u soo qaadanay nadartu cusfuurayni fowqa shajarati cusfuurayni ayaa waxay tahay kelimad musanaa xaalatu nas bay joogtaa waa mafcuulu bihi inay nasbisan tahay musanahaas cusfurayni waxaan ku garannay ya-da jamcu lmudakar saalim waxaan ku soo miisaalinay ina almuttaqiina layaqsibuuna ridaa rabbihim ina almuttaqiin almuttaqiin waa jamcigu saalim xaalatu nasba jooga inadaasaa nasbiday inay nasbisan yahay jamacaas calaamadan ku garannay waa ya waa yada waa ya-da waxaan rabaa meeshaas markaa inaad wax yar aad dib u fiiridaan mar kasta xaalatu nasbe la joogo u fiirsada iyo xaaladda soo socoto xaalatu اlkhafda jamcu اlmudakari saalim iyo musanaha labadoodu ya-ay ay wada joogaan waxaa lagu kala gartaa musanaha ya-diisa ya-da xarafka ka horeeya waa kor dhigan yahay xarafka ka dambeeyana waa hoos dhigan yahay hadda fiiri nadartu cusfureyni cusfureyni ah, maxaa ka horeeya ya-da cusfureyni ra ka horeyso maaha maxaana ka dambeeya nuun xarafka ka horeeya waa kor dhigan yahay nufanaha ya xarafka ka dambeeyana waa hoos dhigan yahay jamcu mudakaru waa cagsi xarafka ka horeeya waa hoos dhigan yahay xarafka ka dambeeya nuuntana waa kordhigay ina almutaqiina mutaqiina ya-da qaafka ka horreya waa hoos dhigay nuunta ka dambeeda waa kordhigan taas maxaad ku kala garanee musanaha iyo jamculkarsaalim musanaha iyo jamculkarsaalim aad ku kala garane waa kelimadaas in la kala garto sababkaan halkaas ugu laabtay waxaan kaloo darsigeenni shala ku soo qaadannay xadfu nuunka hal meelu calaamad ugu noqdaa nasbaha halkaas meel waa afcaal اkhamsa afcaal اkhamsa oo xaalatu rafca lagu rafci jiray bihabaati nuun waxaan ku misaalinay shantii miaal yasurunii an taxfaduu duruusakum taxfaduuna ay ahayd afcaal khamsadaas nuun antaa ka hor martay an an markay ka hor waa la nasbiyey antu caamil weeye ficilka mudaaricay nasbidaa nasbadii calaamadda lagu galana waa nuunta maqan taxfaduu waxaan kaloo ku misaalinay yu'limunii min alkusaala an yuhmiluu fii waajibaatihim an yuhmiluu yuhmiluuna u ahaa afcaal qabs u ahaa antaasaa la gelshay antu waa caamil ficilka mudaaric nasbiyo kordhiga markii la gelshay yuhmiluuna nuuntii waa laga gooye waxaa li an yuhmiluu inay nasbisan tahay yuhmilu waxaan ku garanaynaa nuunta ka maqan ficilka mudaaric oo alifnitinayn la xariigsatay laba miisaalan ka miisaalinay yasurunii an tanaalaa rakabaatikumaa tanaalaani ay aheed markii hore kelmadaanu nuuntaasaa joogta markii la rafcinayey an ayaa gashay antu ficilka mudaaracay nasbibaa markay gashay nuuntiyaa la gooyey an tanaalaa alla yidhi waa nasuusanya inuu nasuusanya nuunta maqanan ku garanaynaa waxaan misaalinay alwaalidaani lan yaqtulaa waladahumaa yaqtulaani uu ahaa ficilkaasu intaan aysan gelin lantu lantu waa caamil ficilka mudaaric nasbiya lan markay ka martay yaqtulaa a waa nasbisan yahay calaamadda lagu garanaa inuu nasbisan yahay waa nuunta ka maqan nuunta ka maqan weeye waxaan kaloo ku misaalinay yu'limunii an tufaridii fii waajibiki an tufaridii tufaridiina u ahaa ficilkaasu markuu xaalatu rafca ah joogay am aa la gelshay amtu ficilka mudaaricay nasbidaa tufaridii alla yidhi waa la gooyey nuuntii waxaan garanaynaa markaa tufaridii inay nasbisan tahay ayaan garanaynaa calaamadna waxaa noogu a ah nuunta ka maqan khafdada saddex calaamoay leedahay waa kasra iyo yaa iyo fadxa marka lagu xukminaa kelimaddaanu waa khafdisantahay khafdo iyo jarna waa isku mid kelmaddan waa jaran tahay iyo waa khafdisan tahay waa isku mid ah, kelmadda markaan ku xugmayna inay jaran tahay ama ay khafdisan tahay saddex calaamo mid waa inaan ku aragnaa kasro ya iyo fadxo kasradu saddex meelood ay kelimadda calaamad ugu noqotaa khafdada khafdada saddex meelood ay kasradu calaamad ugu noqotaa oo kelmaddaanu inay khafdisan tahay waxaa lagu gartaa kasro saddexdaas meelood kasradaa calaamad ah waxay calaamad u noqotaana waa khafdada khafdahana waxay la mid tahan idhi jarka jar iyo khafda waa isku mid saddexda meelood midda koowaad waa isim mufrada ah oo munsarifa mar haddii xaalatu khafda la jooga waa la kala qaada isim mufrada ah oo munsarifa caamil khafdiya hadduu ka hor maro kasra la saara marartu birajulin marartu birajuli radiitu can caliyin radiitu can caliyin cali waa insi mufrado munsarifa ah. caamil wax qafdiyaa ka hormaray waa canta khalaas kasraa la saaray meesha labaadna waa jamcu tagsiir munsarifa ah. jamcu tagsiir munsarifa ah. jamcu tagsiir munsarifa xaalatu qafda markuu joogo waxaa lagu qafdiyaa oo lagu jaraa kasro marartu birijaalin kiraamin rijaalin kiraamin labadu waa jamcu tagsiir oo munsarifa ah, waa khafdisan yihiin calaamad kasrada noogu ah meesha saddexaad oo kasradu ay calaamad u noqoto kaftada waa jamcu manusaalim jamcu manusaalim xaalatulkafde markuu joogo isaga waxaa lagu khafdiyaa iyadoon la kala qaadin kasro oo kasrada calaamad u ah markaas waa nadartu ila alfatayaati almu'adabaati nadartu ila alfatayaati almuadabaati hadda alfatayaati waa kasirsan yihi kasradaas calaamad waxay noogu tahay isimkan inuu khabsisan yaho xalatu khabda joogo wa amalyaau ya-da fatakunu ya-du calaamatan calaamay noqotaa lilkhafdi hoos dhigay calaamad u noqotaa fii alaaثati mawaadica saddex meelooday calaamad ugu noqotaa saddex meelood fil asmaa'i asmaadiiyo calaamad ugu noqotaa asmaadii alkhamsati oo shanta aheed wa fi tasniyati tasniyadana calaamaday ugu noqotaa waljamci jamciga farisaalina calaamay ugu noqotaa yadu calaamad waxay u tahay khafdada kelimaddaanu inay khafdisan tahay calaamad lagu garto wey yadu du saddex meelooday ugu noqotaa meesha koowaad waa asmaaulkhamso meesha labaadna waa musana meesha saddexaadna waa jamcu farisaalin saddexdaas kelimo xaalatulkafda waxaa la saaraa y y waa in laga helaa wa ama alyaau yaadii fatakunu yadii calaamatan calaamay noqotaa lilkhafdi khafdahay calaamad u noqotaa kelmaddaanu inay khafdisan tahay calaamadda lagu gartaa waa ya fii alaaثati mawaadica saddex meelood fi asmaa اhamsa meesha kooda waa asmaa اhamsa asmaa اlkhamsa inay khafdisan tahay waxaad ku garanee ya inaad ku aragto waxay leedahay marartu biabiika وأkيika وxamiiki وفيika وdي maalin asmاء الkhamسe misaariya lagu yihi xalفulkhabda joogo waxaad leedahay marartu biabiika aabbahan soo maray abiika waa kafdisanya maxaa calaamad noogu ah ya-da ya-daasaan ku garayna wa akhiika waa xaalatulqafdu jooga waa jaranya maxaa calaamad waa inuu khafdisan yahay ya-da waxamiiki xamiidki waa khafdisan yahay waa jaranya maxaa calaamad aan ku garan inuu khafdisan yahay ya-da wa fiika fiika waa khafdisan yahay calaamadan ku garayna waa maxeen ya-da wa dii maalin dii maalin dii cilmin dii maalin waa khafdisan yahay calaamadan ku garayna maxay ta inuu khafdisan yahay ya-da asmaa lkhamsa xaalatulkafso markay joogto calaamada lagu gartaa waa maxay ya meesha labaad oo ya-du calaamad ay ugu noqoto khafdada wa fi tasniyati waa musanaha asmaada musanaha musanaha waxaa lagu khafdiyaa ya sallamtu waxaan salaamay cala sadiiqayni sallamtu waxaan salaamay cala sadiiqayni labadii saaxiib labadii saaxiib ayaan salaamay sallamtu waxaan salaamay cala sadiiqayni labadii saaxiib iiri markaa asadiiqayni waa khafdisan yihiin caamil khafdiyaa ka hor maray caamilku waa calaada calaa inay isimka hadday ka hormarto khafdido horaad u soo ogaatay marka hadda asadiiqayni waa la khafdiyey calaamadda lagu garanaya inay khafdisan yihin maxay tahay waa ya-da calaa sadiiqayni kelmaddaanu ma muana mase waa jacminku saalim waa musanif maxaan ku garanaynaa ya-da xaraf ka horray waa kor dhigan yahay xarafka ka dambeeyaana waa hoos dhigan yihi saasaan musanaha ku garanayna meesha saddexaad oo ya-du khafdada ugu noqota calaamad waljamci waa jamcu mudakaru saalim jamcu mudakaru saalim xaalatulkhafda waxaa lagu khafdiyaa ya ya-a lagu gartaa nadartu ila almuslimiina alkhaashiciin nadartu ila almuslimiina alkhaashiciin almuslimiina waa jamcu mudakaru oo xaalatulkafda jooga alkhaashiciina waa jamcu mudakar saalim oo xaalatulkafda jooga nadartu waxaan fiiriyey ila almuslimiina alkhaashiciina almuslimiina waa jamcu mudakar saalim ah, waa kafdisayaho caamil kafdiyaa ka hor maray waa ilaada ilaadasoo waxma kafdi jirin ilaadaasaa ka hor calaamadan ku garayn inuu kafdisan yahay waa ya-da ah, kelmadaan muanamase waa jamcu mudakar saalim almuslimiina waa jamu tusaale maxaan ku garaynaa ya-da xarafka ka horay waa hoos dhiganye xarafka ka dambeeyana waa kor dhiganye saasaan ku garanaynaa halkaasna waxaan uga gudubnay ya-da saddexdii meelood oo ay calaamadda ugu noqon jirtay khafdaha waa asmaaulkhamsa iyo taniya iyo jamcu dukarusaalim wa ama alfadxatu fadxada fa takuunu fadxada calaamatan calaamay noqotaa fi lilkhafdi فتkun calaaمatanay noqotaa lilkafdi kafdahay calaamad u noqotaa في اsm ismkiiy calaamad ugu noqotaa اldي ismka laa ynصariف aan sarfoomeyn وama اfatxaةu faxada fatakunu faxadu calaamatan calaamay noqotaa lilkafdi kafdahay calaamad u noqotaa في اsmi ismkii dhexdiisay calaamad ugu noqotaa اldي ismka laa ynصariف aan sarfoomeyn aa ugu dambayday calaamadihii qabdada fadxada hal meelay calaamad ugu noqotaa qabdaha waa isimka malansarifkaa isimka malansarifkaa laba weeye waa isim mufrada oo malansarifa iyo jacontaktiir malansarif wax kaleeto malansarif ka yimaado lama arko malansarifka waa labadaas waa isim mufrada oo malansarifa iyo jacontaktiir malansarifa malansarifka waa labadaas bis malsm maalynari maalynari maxaa loola jeedaa ism aan tanwiin aqbalayn maalynari maxaa loola jeedaa ism aan tanwiin aqbalayn wey maalynari waxaa loola jeedaa ism aan wax tanwiina aqbalayn saasaa loola jeedaa ismkaasuna wuxuu noqon karaa mufrad iyo jamu tagsiir bis labadaasuu noqon karaa wax kale ma noqon karo ism mufrada iyo jamu tagsiiruu noqon karaa maxaa lagu qafdiyaa haye marartu baxmada wazaynaba dheh mararka waxaan soo maray biaxmada wazaynaba hadda fiiri axmada waa isi maalayansarifa caamil khafdiyaa galay oo marartu biaxmada badu soo xuruufulkafdi ka mid ma ahayn waa khafdisan ya axmada maxaan ku garaynaa fatxada saaran fatxada zaynaba waa khafdisan tahay maxaan ku garaynaa fatxada saaran marartu biaxmada wazaynabaa waxaan leenahay fatxadu hal meelay calaamad ugu noqotaa khafdada waa mi halkaas meel isim maa la yansarif ism aan sarfoomi ism aan la yansarif xaa la yidhaha ism aan tanwiin aqbalay halkuu ka yimaadaa ism mufrada iyo jamc tafsiir labadaasuu ka yimaadaa khalaas maa la yansarif intaasaan uga gudbaynaa gacanta waxaan rabnaa inaan iyadoon la dhibtoon kitaabka la fahmo marka keligiis aan wakti siino aan baabkan baabu macrifati calaamaat اlraab dhib naga haysan iyadoo baabka intiisa kale xalisan tahay asaga mar gaara la xalina insha allah waana fududi maalinsalif ajrumiya lagu bartaa alifyo markaad tagtana waxba kuu siyaadi maayaan alifyo waxaad ku bara iyo halkan inta ka dhexle ajrumiyan ku barayna insha allah dhib maalin walba inuu soo taagnaaba lama rabo waan wax kooban mar haddaad fahantaan qof dambe weydiimayno wax kooban wey wax kooban oo ah aad mar la baran karo waxa wey maalin walba yaysan ku taagnaa marka kaas halkaasaan uga gudin weliljasmi reebkii calaamataane laba calaama u sugnaadeen jasmaha laba calaamu leey weliljasmi jasmihii calaamataani laba calaama u sugnaadeen asukuunu sukuuna u sugnaaday iyo walxadfu xadaf jasmuhu waa ka macno weyn yahay reeb laakiin kelimad soomaaliyan loo heli karin mar haddaan kelmad soomaaliya loo heli karin qofka ibtidaa'iga wax lagu tusaaleeya waa inuu hela wax lagu dhawaaqo un laakiin sukuunka waa u ka macnoweyi ah, waa kasii macnoweyn waaya waljasmi jasmihii calaamataani laba calaama u sugnaadeen asukuunu raad iyo walxadfu xadaf jasmuhu laba calaamu leey kelmaddan horta waxa la jasmiyaa yaa waay waa ficil ah, jasmaha yuu gaar u yahay ficil naqli mayo marka ism mufrada jamcu tagsiir jamu saalim musanif jamcu saalim asmaa amsa maqli maydid baabkan haddaad sheegay maxaa yeelay waxaas asmaa'i ahaayeen ficil bes wey marba haddii jasme lagu yidhi waliljasmi jasmihii calaamataane laba calaama u sugnaadeen ficilku inuu jasmisan yahay oo lagu xukmiyo jasmo laba calaamo waa in laga helaa mid ka mida laba calaamo mid ka mida marka laga helaa jasme lagu xukmin karaa asukuunu reer iyo walxadfu xadaf waa sukuun iyo xadaf waxa la xadfayoo la goyna waa kala duwan yihin wa arki doonaa ah, xadafka laba macnaa iskula jirta xadafku waa labo waa xadfu xarfi cila iyo xadfu nuun xadafku waa labo ah, waa arki doonaa matnigaad uga dhargaydaa korka waxba ugama baahni faama sukuunu sukuunkii fayakuunu sukuunkii calaamatan calaamuu noqdaa reebku calaamuu noqdaa liljasmi jasmuu calaamad u noqdaa fi lficli ficilkii dhexdiisu calaamad uu noqdaa ficilkii almudaarici mudaarica ahaa ficilkii asaxiix aakiri aakirka ka fiyooba sukuunku waa calaamad lagu garto ficilku inuu jasmisan yahay hal meeluna calaamad ugu noqdaa waa ficil mudaaric oo saxiixulaakhira ku darso alladii lam yatasil biaakhiri shay oon waxba naad xariirsan laazim inaad ku darsato fa ama sukuunu sukuunka fa yakuunu sukuunku calaamatan calaamuu noqdaa liljasmi reebku calaamad u noqdaa kelmad ficilkaanu inuu reeban yahay calaamad lagu garto sukuunka u ah. halkee ugu noqdaa fi lficli اmudaaric ficilka mudaarica ficilka asaxiixi اlaakiri oo aakirka ka fiyow aakirka ka nabad qaba xaraf صaxiixa u dambeeya walam yatasil biaakhiri shayu waxma aysan aakirka kala xidhiidsan shayga la diidaana waa tagaan mimaa yuujibu mimaa yanqulu exraabahu oo yuujibu binaa kiyaa la diida haddaba marka ogow sukuunku hal meelu calaamad ugu noqda jazmaan waa halkee waa ficil mudaaric saxulakhirin waxba la xahiirsan ficil mudaaric saxulakhirin waxba la xahiirsan soo qaado yalcabu caliyun yalcabu wuu cayaaraa caliyun cali cashar qori maayee inta arday wax qorayda saw cayaaru ku jira yalcabu caliyun caliyun haye soo geli caamil jasmiya yalcabu lam yalcab caliyu cali waa baraarugay waalkiisuna la tartamaa ardada kaleu rabaa inuu wax la qabsado ma cayaaray lam yalcab ma cayaarin caliyun cali fiiri lam yalcab ma cayaarin ad leeda caliyun cali lam yalcab bada waa reebe lam yalcab caliyun lam yalcab caliyun hadda waxaan leenahay yalcab waa jasmisay caamil jasmia hore ka galo waa lamta lamtu ficilka mudaarica jasmida calaamadan ku garaynaya alcadlu jasmid waa maxay sukuunka sukuunka aakrika ka saaran reebka aakrika ka saaran aan ku garayna waxaan leenahay lam yalcab caliyun cali ma cayaarin lam yalcab caliyun cali ma cayaarin hadda yalcab waa jasmisan yahi maxaan ku garanaynaa sukuunka aakrika ka saaran kaasaan ku garanaynaa halkaas waxaan uga soo gudubnay sukuunku meeshii uu calaamadda ugu noqon jiray jasmaha xadafku waa labo laba u qaybsama xadafku xadfu xarfi اlcila iyo xadfu nuun waxaad horay u ogaatay xuruuf la yidhaha xuruufulcila oo saddex ahaayeen alif waaw ya ficilka mudaaric alif a u waxaad tidhaahdaa yascىa caliyun ilى اlmajdi yascىa caliyun ilى اlmajdi yascىa caliyun ilى اlmajdi ficilka mudaaric yascىa maxaa u dambeeya alif aye waxaad tidhahdaa marka ficilka miaal kale waxbaa qorini haddeer isuga isuga haddeer waxaan rabaa inaad xoogaa idinkoo soo jeeda qora aan fahno ha qorinina anaa idin yeerina soo ma jeeda insha allah waxaan kaloo soo oganay xaraf kaloo la yidhaahdo xarfcil oo wow ah waxaa leedahay yadcuu muxamadun ila alxaqi yadcuu muxamadun ila alxaqi muxamed wuxuu dadka ugu yeeha xaqa yadcuu muxamed waa wiil maxamed la yidhahdo nabigii ma haddaan ka hadlayna waa ku salinahayn sala allahu alay slam ee wiil maxamed la yidhahda dadka xaqa ugu yeeha maalan iska soo qaado yadcuu muxamadun muxamed wuxuu dadka ugu yeeha ila alxaqi haye yadcuu waa ficil mudaaric maxaa u dambeeya waaw waa xarfu cilla u dambeeya waaya waxaa jiray ya oo ayadana xarfu cilo la yidhaahdo yucdii muxamadun khaalidan yucdii muxamadun muxamed wuxuu siinaa khaalidan khaalid ayuu wuxuu siinaa maalan yucdii muxamadun khaalidan yucdii waa ficil mudaaric maxaa u dambeeya ya afcaashaas oo u dambeeya xarfu cilaha oo ah alif wow ya marka la jasminaa waxaa lagu jasminaa xadfu xarficila xadafaa lagu jasmina waxbaa laga xadfaa lakin waxa laga xadfaa waa xarf cilaha ma la fahmay waxaan kaloo soo ogaanay afcaalana afcaalu khams oo shan ahaayeen yadribaani tadribaani yadribuuna tadribuuna tadribiina ayagana marka xaalatuljesme la joogo caamil jesmiya ka hor maro waxaa lagu jesminaa xadaf laakiin waxa la xadfaa waa nuunta xarfcila maaha waa nuunta waxa la xadfaa halkaas marka xadafkii meeqo nuucu noqday labo mar waxa la xadfaa waa xarfucilla marna waxa la xadfaa waa nuun ma la fahmo intaas haye aan laqbada matniga fiirino kadib aan qorayna anaa ku yeerin insha allah ku yeerina bal fiiri wa ama alxadfu xadafkii fayakuunu xadafkii calaamatan calaamuu noqdaa hadafku calaamuu noqdaa yuu calaamo u yahay liljasmi jasmaha kelmaddan inay jasmisan tahay waxaa calaamad u ah oo lagu gartaa xadaf filficli ficilkii dhexdiisuu calaamad ugu noqdaa ficilkii almudaaric mudaaric ahaa ficilkii almuctal lilaakiri aakirka ka jirana xadafku laba meeloodu calaamad ugu noqdaa jasmaha midka koobaad waa ficilka muctalulaakhirka waxa laga xadfaana waa xarfu cilaha wa fi lafcaali afcaashiina calaam ugu noqdaa afcaashi alkhamsatu shanta aheed allatii afcaashi rafcuha la godideedu bitabatinuunuha afcaalu khamsana ayagana xadafa lagu jasmiya laakiin maxaa laga xadfa ayaga nuunta ma la fahmin marka xadaf marka labuu noqday xadfu xarfi cila iyo xadfu nuun ma la fahmin haye hadeeraa la qoran karaa fiiri marka waxaan leenahay wa ama alxadfu xadafka fayakuunu xadafku calaamatan calaamu noqdaa liljasmi reerku calaamad u noqdaa fi lficli mudaaric ficilka mudaaricku calaamad ugu noqdaa ficilka almuctalilaakhiri aakhirka ka jiran ficilka muctalulaakirka marka la jasminayo waxaa lagu jasmiyaa xadfu xarfi اlcila xarfu cila saddexahay soo qabo ficil mudaaric oo alif u dambeeyo yascىa caliyun ilى اlmajdi ha qorin yascaa caliyun ila lmajdi ha qorin caamil jasmiya soo geli caamil jasmiya lam geli lam yasca go alifta alifta ka go lam yasca caliyun ila lmajdi qoro waa kaas misaalkii waa kaasa misaalkii jasmisanaa ficil mudaaric oo muctalulaakhira oo alif ku jiran oo la jasmiyey waa kana lam yasca caliyun ila اlmajdi cali uma degdegin sharafta uma degdegin lam yasca caliyun ila almajdi cali sharafta uma degdegin hadda waxaan leenahay yasca waa jasmisayin maxaa calaamad uhan ku garanay xadfu xarf cilla aliftiyaa maqan soo ma jeedi isha maku hayda haddaad qortay hadda bal midkaad qortay fiili aliftiisoo kama maqna khalaas wey calaamadaad haysataa kelmaddaas inay jasmisanta lam yasca caliyun ila اlmajdi yasca waa ficil mudaaric oo muctalaakhira waa jasmisan yahi calaamadan ku garayna inuu jasmisan yahi waa maxay waa alifta ka maqan xadfa xarf cilla haye wowdii soo qaado yadcuu ha qori misaalkan adaan wax kugu fahamsiina midkaad qoro laheedaan kuu soo wadaa yadcuu muxamadun ila alxaqi waa xaalatu rafcu jooga yadcuu muxamadun muxamed wuxuu dadka ugu yeeha ila alxaqi soo geli caamil jasmiya lam yadcu muxamadu ilaa ila alxaqi dhe ilaa soo gelay markaane lam yadcu muxamadun ilaa ila alxaqi muxamed dadka wax kale uguma yeerina xaq ugu yeer ah. lam yadcu lam yadcu wowda goo yadcuu u ahaa arday miya arday maaha uma waa yeri kaas ma ardaya ma ardayata arday ma seexda iyadoo naxwal aqraan ma arday seexda kuwii soo jeedaaba fahmile ha soo ma jeedid ha arday xusul ma mut ma seexdo indhuhu shanta ka dhiga soo ma jeedid ha indhaha shan laga dhiga si aad wax ula socoto haye lam yadcu muxammadun ilaa ila almajdi hadda waxaan leenahay yadcu waa jasmisanye lam yadcu muxamadu ilaa ila alxaqi ila alxaqi waxaan leenaha hadda yadcu waa jasmisan yihi calaamadan ku garaynaba maxaynu jasmadeen xadfu xarfi cilla wowdood ka maqan haye sooqad ya-di ficil mubaaricay u dambaydo yucdii muxamadun khaalidan almaala yucdii muxamadun muxamed uxusein ha qorin misaalkeed la qori minkaad waa kaan wax kugu fahamsiin rabay yucdii muxamadun khaalidan almaala maxamed khaalid wuxuu siina maal haye caamiilkeesuga soo geli lam yucdi muxamadun khaalidan almaala lam yucdi gooyae lam yucdi ma uusan siin muxamadun muxamed khaalidan khaalid almaala maal ma siin lam yucdi ah, lam yucdi muxamadun khaalida almaala hadda waxaan leenahay yucdi waa ficil mudaaric muctulaakhira waa jasmisayi calaamadan ku garayna inuu jasmisan yaho waa maxay xadfu xarfu cilla yadiya ka maqan waa u jeednaa daan qornay waa arkaynaa haddaanan qorinoo dhegta ka dhegaysanana waa maqnaynaa oo yucdi iyo yucdi waa kala duwanta soo maa taas waxay ahayd ficilka mudaaric oo muctal aakirka calaamada lagu gartaa waa xadfu xarfilcila waa xadfu xarfcilla wa fi afcaal amsa afcaal khamsana ayagana inay jasminsan yihin waxaa lagu gartaa xadaf laakiin isku xadaf maaha xadafka afcaal khamsada waa xadfu nuun nuunkiyaa laga goyna allatii afcaashii rafca lagoyidooda bimaati nuun ahaa afcaal khamsa soo qabo xaalatu rafca joogta yadribaani tadribaani yadribuuna tadribuuna tadribiina geli caamil jasmiya lan yadribaa lam yadribaa walam tadribaa walam yadribuu walam tadribuu walam tadribii hadda waxaan leenahay lan yadribaa ilaa aakhiri misaal waa wada jasmisan yihi maxaan ku garan inuu jasmisan yahay nuunta ka maqan xadfu nuun ma la fahmay lam yadribaa ma garaacin labadii walam walam tadribaa labadiinu ma ad ma garaacin walam yadribuu raggii badna ma garaacin walam tadribuu raggiinaanuna ma admaan garaacin walam tadribii faduma madaxweyne ma aysan garaacin soo ma jeedin marka shantan misaal waa jasmisan yihin haye shantuba waa jasmisan yihin maxaan ku garan inay jasmisan yihiin nuunta ka go-an soo maa indhihiina shan ka dhiga marka aad indhihiina isoo fiiriya marka baabu macrifati calaamaati اlcraabi mufasalan waa dhammaaday mujmalana waa lagu soo celin doonaa insha allah kitaabkaan ku soo celina isagoo mujmala laakiin mufasal isagoo faahfaahsan waa soo baran wax yar marka fiiri jamcu lmu'anasi saalim xaalatu nasbo calaamadda lagu garta inuu nasbisan yahay waxay ahayd kasro meelo socotaan ma ahayd kasro jamcu lmu'anasi saalim xaalatulkhafdo inuu khasiisan yahay calaamada lagu gartaana kasra ehed mayla socotaan waxaa lagu kala garana caamilka waxaad gaarteenna maaha maalinkeedaad arki doontaan dhib mal iiriya waxaan idhi ja umar saalim xaaladda uu nasiibsan yahay nasbadiis maxaa lagu gartaa kasru hadduu khasiisan yahayna maxaa lagu gartaa kasru markay kasra saaran tahay inay kasradaanu calaamad u tahay nasbadii iyo inay calaamad u tahay khafdadii waxaa lagu gar kartaa caamilka ka horeeya marna waxaa ka hormara caamilu wax nasbiya marna waxaa ka hormara caamil wax qabsiya marka markaad cawaamisha barato ka hor lagu weydiima laakiin intaas sii hayso oo haddii lagu yidhahdo war maxaa lagu kala gartaa caamilka caamil xaa la yidhah dul waa laga gardaray ta laguma wabarin laakiin adiga intaas inaad ii haydaan rabaa hadalkaas mujmalkaa waxaa lagu leeyahay jacmu saalim xaalatu nasbo inuu nasbisan yahay maxaa lagu gartaa kasru inuu khafdisan yahayna maxaa lagu gartaa kasru ee kasra saaran maxaa lagu kala garana caamilka ka horeeya lagu kala garana marna caamil wax nasbiya ka horeeya marna caamil wax khafdiya intaasoo mujmala ihay mas'alada labaad afcaal اkhamsa xaalatu nasba inay nasbisan yihiin maxaa lagu gartaa xadfu nuun inay jasmisan yihiinna maxaa lagu gartaa xadfu nuun maxaa lagu kala gartaa caamilka ka horeeya marna waxaa ka horeeya caamil wax nasbiya marna waxaa ka horeeya caamil wax jasmiya laguna weydiin macaamilkaas ilaa aad ka gaarto waa soo socda insha allah markaad gaartaa lagu weydiinaya leya sheeg caamilka ka horey laakiin haddeer waxaa lagaa rabaa haddii lagu yidhaahdo afcaal khamsa xaalatu nasba calaamadda lagu gartaa maxay ta xadfu nuun xaalatljasma calaamadda lagu garto inay jasisay waa mixay xadfu nuun haddi marka la arko afcaashii afcaal khamsada nuuntu ka maqan tahay ma jasmisan yihiin mase waa nasmisan yihiin saa loo kala saara maxaa dhehe caamilka ka horee la fiirina haddii caamil wax jasmiya ka horeeyana xadfu nuunkan waxa weya jasmo calaamad u yahay haddii caamil wax nasbiya ka horeeyana caamil nasbu calaamad u yahay intaas mayla fahamteen hmm. mar kale fiiriya marka kelmadaha la craabaa waa sideed kelmadaha la craaba waa imsa waa sideed ism mufrada jamcu taksiir jamcu nasaari fiil mudaaric aladii lam yasir bakri shayu jamcu karsaarin asmaa اkhamsa muana afcaal khamsa sideed soo ma aha sideeddaas sideeddaas xaalatulkhabta waxaa la kala qaadaa isimka mufradka iyo jamcu tagsiirka markaasaa waxaa soo baxaya jamcu taksiir munsarifa iyo maalansarif isim mufrado munsarifa iyo maalansarif ayaa halkaas ka soo baxaya haddii marka labadaas la kala qaado waxay noqonayaan laba ku dar sideedii toban kelmadaha la craaba tobankaas macnaha sideedii waxaan ku darnay ism mufradaho maa laa yanصarifa iyo jamcu tagsiir maa laa yanصarifa waa toban kelima soo maaha tobankaas berri waa idinka rabaa insha allah qof walba kelmadaha la craabaa waa imisaan leena waa waa tobanaad leeda tobanaan ka dhigani soo maaha waxa weya sideeddii markaan tirina waxaan ku dartaynaa ism mufradaho maa laa yanصarifa jamcu tagsiir malaysan calaamaat اlxraam noo afar iyo toban bal fiiriya rafcadu meeqa calaamay laheed afar nasbadu meeqa calaamay laheed shan isku dar sagaal khafdadu meeqa calaamay laheed saddex ku dar labiyo toban jasmadu meeqa calaamay laheed labo ku dar afar iyo toban afar iyo tobankaasna laga raba calaamaat اlxraam waa imisa afar iyo toban rafcadu waxay leedaha far calaamo nasbadu waxay leedahay shan calaamo sagaal khafdadu waxay leedahay saddex calaamo ku dar labiyo toban jesmaduna laba calaamoay laheedoo waa afar iyo toban calaamaatulmarka icraab waa afar iyo toban intaas ma la fahmi masale kale mas'ale kale intayadiiaan ku laalaabayna wax cusub ma hayno intayadiiaan kala xirxirayna ilaa baabkiiyaa gabangaboobey baabkiiyaan gabangaboobey calaamadahan afar iyo tobankaa waxay u qaybsan yihiin xarako iyo xaraf xarakadu waa shaqalka xarafna waaba taqaan calaamadihii rafcada oo afarta ahaa meeqaa xarako aheed hala xarako ahaa damada xaruufna meeqaa aheed saddex saddexaa aheed oo aheed wow alif nuun midaan ya yidhi allahu mustacaan ha y maa ku jirta calaamaatu rafca kuma jirin saddex xarafay ahaayeen wow alif nuun calaamaatu nasba meeqaa xaraka aheed idinkoo degan jawaaba calaamaatu nasba shalay ahaayeen meeqaa xaraka aheed labo labo fadxo iyo kasra ku jirtay fadxo iyo kasra soo kuma jirin haye damadii ku dara damadii ku dara saddex saddex xarako meeqaa xuruuf aheed calaamaatu nasba saddexay aheed deganaanta iska qaadanin xasabkaa ka teginin saddexaa ahayd saddexdii ku dara oo calaamada lix aan xuruuftii haynaa lix xuruufa xarakadiina meeqaan haynaa saddex khafdada calaamadaheedu waxay ahaayeen saddex meeqaa xaraka aheed labo labo noogu dar saddexdii shan waxaad tidhaahdaa meeqaa xuruuf aheed xuruufta meeqa aheed hal xaba soo halaan haynaa ku dar antii mahaysanin ku dar halkaan toddobo toddoba waxaan haynaa oo xuruuf ah iyo shan xaraka miya jesmaha meequlahaa labula ilaahay awoodiisa war meequlaha calaamo labo labada calaamo marka waxaa leedahay sukuunku horta xaraka maahan sukuunka waxaa la idhahdaa xadfulxaraka ee xaraka maahan laakiin xarakada noogu dar dhinacooda xaraka maaha sukuun lama yidha xarako waxaa la idhaha xadfulxaraka sukuun xaraka maaha hadalkaas aad u fiiriya sukuun xaraka maahana waa xadfulxaraka waa meel xaraka laga qaaday ma la fahmay laakiin dhinaca xarakada noo marsiiya meeqa weeye lix miya <laughs> waa balsuga war kaliga war daaye war idaaye bal waa iga qaseen marka wixii waa qaseen say ku noqoyda fiiriya xarakaadkan tirayna xarakada haddan tirina fiiriya damad rafcada calaamadeeda hal mida xarakaa damo nasbada shanteeda calaamada labaa aheed saddex khafdada calaamadeedana labaa aheed shan sukuunka ku dar lixdaas isu waayo xaggaas dhiga waxa weeye xuruuftiina aan soo tirinno rafcada calaamadeeda saddexaa xuruuf aheed nasbada calaamadeeda saddexaa xuruufaheed lixda maahan khafdada calaamadeeda halaa xuruuf ahaa toddobadka maahan xadafku ma ahan xaraf ee waa xaraf la xadfay soo ma ahan laakiin iskaga dar xadafku mogta maahan xarafe waa xadfulxaraf ku dar sideed marka sideed iyo lix isku dar afar iyo toban afar iyo tobanka saasay kala yihiin lix waa maxay waa xarako oo sukuunkii aan iskaga darsannay sideedna waa maxay xuruuf oo mid xadafkiiaan ku darnay oon isagoo xaraf ah ahayn laakiin xadfulxarafa calaamaat اlixraab waa intaas waa afar iyo toban calaamo afar iyo tobankaas calaamoo kale ah sideed xaraf iyo lix xarako sideedda xaraf xadafaa ku jiro xaraf ma tiradaan ku buuxinay dhinacaanaan raacsiinay ee waa xadfulxaraf isagu sukuunkana dhinacaanaan ku darnay laakiin sukuunku xarako maahane waa xadfulxaraka hadafkuna waa xadfulxaraf ma la fahmi xaraf maana waa xadfulxaraf soo maaha qof walba berri waxaan ka rabaa intaas aan sheegay kaliya waxaa lagu soo daraa tobankii kelimoon sheegay tobankii kelimoon sheegay tobankii kelimoon sheegnay war soo toban kelimo maaha wix la icraabay tobankaas kelimo kelimad walba hadday kelimadu isim tahay saddex su-aaloodaan kaa weydiina maxaa lagu rafciyaa maxaa lagu nasbiyaa maxaa lagu khafdiyaa haye hadday kelimadu ficil tahayna saddexan kaa weydiina maxaa lagu rafciyaa maxaa lagu nasbiyaa maxaa lagu jasmiyaa ma la fahmi kelimadu hadday isim tahay maxaa lagaa weydiinaa saddex maxaa lagu rafciyaa maxaa lagu nasbiyaa maxaa lagu khafdiyaa hadday kelimadu ficil tahayna maxaa lagaa weydiinaa saddex maxaa lagu rafciyaa maxaa lagu nasbiyaa maxaa lagu jasmiyaa intaas nabad haddaad ku keentaan macnaheedu waxay tahay baabu macrifati calaamaati اlraab waa lagu guulaysta haddii kale waa soo bilow allah subxana wa taala alam sal اllah ala nabiyina mxamed